الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي kullukum dallun ilaa man hadaytu fastahduunii ahdikum yaa cibaadii kullukum jaa'icun ilaa man adcamtu fastadcimuunii udcimkum yaa cibaadii kullukum caarin ilaa man kasawtu fastaksuunii aksukum yaa cibaadii إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulkii shay-a yaa cibaadii low ana awalakum waaaakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulkii shay-a yaa cibaadii لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي inamaa hiya acmaalukum uxsiyaa lakum huma uwafiikum iyaaha faman wajada khayra falyaxmad illah waman wajada gayra dalika falaa yaluumana ilaa nafsah rawahu muslim alxadiid alkhamisu walcishruun an abi darin radia allahu canhu ayda أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا قالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم qaala calayhi asalaatu wasalaam awalaysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquun ina bikulli tasbiixatin sadaqa wakulli takbiiratin sadaqa wakulli taxmiidatin sadaqa wakulli tahliilatin sadaqa waamrin bimacruufin sadaqa wanahyin can munkarin sadaqa wafii budci axadikum sadaqa qaaluu ya rasuula allah ayatii axadunaa shahwatahu wayakunu lahu fiiha ajr qaala calayhi asalaatu wasalaam ara'aytum law wadacahaa fii xaraam akaana calayhi wisr fakadalika idaa wadacahaa fi lxalaal kana lahu ajr rawahu muslim alxadiidu saadisu walcishruun can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل صلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك wakarihta an yadlica calayhi nnaas rawaahu muslim wacan waabisata bna macbadin radia allahu tacaala canhu qaal ataytu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama faqaal ji'ta tas'alu can ilbir qultu nacam qaala istafti qalbak albid albiru madma'anat ilayhi nnafsu wadma'ana ilayhi alqalb walitmu maa xaaka fi nnafs وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن cashirkan waa cashirkii sideedaad kana mid ah cashiradii xadiidka inoo socday aan dooranay alarbacuuna annawawiya lilimaami nawowiyi raximahu llah xadiidku cashirka ka bilaabanayo ee afar iyo labaatanaad waa xadiid yaable saad u aragtaan waa qudsi waxaa ku hadlay eebba weeye subxaanahu caza wajal kolkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii isaga ay asxaabta wax uga warin jirtay ayuu maanta rasuulkii raawiya isagii wax laga warin jiray baa rabbigii ka warinaya oo markuu xadiidku qudsi noqdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam raawi buu noqonayo kolkaa rasuulkii baa raawiya xadiidkana waa xadiid qudsiya ilaah baa laga wariyey subxaanahu caza wajala kolkaa qur-aanka ayuu lamid yahay inkastoo farqi uu qur-aanka ka leeyahay oo sida qur-aanka loogu tukado xadiidul qudsi loogu tukan kari maayo sida qur-aanka uu tawaatur ugu sugnaadayna xadiisulqusiga tawaatur uguma sugnaan sida laysugu adoonsaday qur-aanka lafdigiisa in la akriyo xadiisulqudsiga lafdigiisa in la akriya layskuma adoonsan macnihiisa in la fahmo wey farqigaasa isaga iyo qur-aanka u udhaxeeya haddana isaga iyo xadiidkii nabawiga ahaabaa farqi kala leh oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka nabawiga isagaa laga wariyey ee isagu raawi ma aha macnihiisa ilaah u waxyooday rasuulkana alfaadiisu u cabiray amaa xadiidka qudsiga lafduhu wa macnaahu min allahi caza wajal allay labadaba ka yimaadeen rasuulkuna waa raawi xadiidka waa xadiis dheer aadna u qiimi badan arrimo badanna maray wuxuuna na tusay innaga haddaan addoomadii eebanahay xaqiiqadeenna iyo runteenna iyo sidaan rabbi ugu baahannahay ayuu xadiidka na tusay qaala alimaamu nawawiyu raximahullah alxadiisu alraabicu waalcishruun xadiidkii afar iyo labaatanaad can abi darin dar xaggii baa laga wariyey alkifaariyi reerkaa ka dhashay loo nisbeeyey abu dar alkifaari waa saxaabi jaliila kaana qadiiman fi lislaam rasuulku maka ugu yimid calayhi salaatu wasalaam aslama warasuulu fii maka wa fii awali lbictha kolkay nabinimadu cusbayd oo maka la joogo aada cihiiri loogu jiray oo dadka rasuulku la joogaba yaraa markaasuu abudar soo islaamay haddana wuxuu ku guulaysan waayey inuu qariyo islaamnimada iyo waxa siday qoladaa rasuulka iyo ragga la jooga u qarinaye kolkaa isaga iyo qurayshi ayaa kala lug bixi waayey markaasaa rasuulku yidhi abudar iimaankaagu waa dheeraad bakdin nin geli karaa ma kuwana ku badbaadin maayaan dhibaato laba qabiil baa halkaa ka abuurmi doonta oo yaman iyo quraysh baa coloobi doonta dhibaatada inay dhacdaan noodan ma aha iska noqo islaamnimadaada la noqo dalkii yamanna ku noqo diinta intaad ka taqaan dadka ugu yeer wixii ku yimaadaa islaamnimada u laqin goortaad maqasha in diintu baaxday goortaana iga soo warjeri sidii buu yeelay ninkaasaa xadiidka wariyey oo nabiga ka wariyey nebiguna rabbigii buu ka wariyey xadiidka saan oo kale markuu qudsi yahay cibaarada lagu wariyaa laba shay wey qaala allahu tacaala in la yidhaah sidii qur-aanka oo kale qaala allahu tacaala ilaah baa sidaa yihi ama waxaa dhihi qaala rasuulullahi sala allahu alayhi wasalama fii yarwiihi can rabbi labadaa siiqo ayaa labadaa midkii la doonaba la isticmaali karaya an abi darin ilgifaariyi radia allahu rabbi raalli ha noqdo tacaala rabbi korahaye canhu abudar xaggiisa can inabiyi nabiga xaggiisa wuxuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo tacaala eeba korahaaye calayhi nabiga korkiisa iyo wa aalihi inta nabiga rumaysee raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiye fiimaa xadiid gudihii uu yarwiihi nabiga naftiisa wariyey uu ka wariyey can rabbihi isaga rabbigii xaggii buu ka wariyey caza rabbi addoommadii ka adka wajalla weynaaye anahu rabbi inuu qaala yidhi yaa cibaadi ilaah baa inaga inala hadlay nabigaa warka ina soo gaarsiiyey waxaa nabiga subxaanahu watacaala markuu ka warinayay rabbi hadalka laga bilaabay waxa dulmiga la yihaha dulmi waataynu tilmaanay wadcu shayi fii gayri maxalihi dulmi waxaa la yidhaha shay meel uusan ku habboonayn la dhigo ama waxaa la yidhahdaa atasaruf inaad ku dhaqantid oo maamusid fima laka fima laysa laka fihi xaq waxaadan xaq ku lahayn oo aan shaqada ahayn inaad dhac geshid dunya dad kala leeyahay maamul dad kala leeyahay hawla aan adiga ku khusay inaad gacanta la geshid labadaba waa lagu fasiraa marka dulmigu waa ka haddii lasii qaybiyo dulmiga saddex qaybood buu noqonaya dulmu lcabdi lilahi caza wajal addoonka inuu alla dulmiyo iyo wa dulmu lcabdi linafsihi addoonka inuu naftiisii dulmiyo iyo wadulmulcabdi licibaadillah inuu unka alla dulmiyey saddexdaa qaybood goormuu alla dulmiyey wuxuu dulmiyey markuu rabbi u shariig yeelay ee rabbi subxaanahu caza wajalla xaqiisii khayrallahi ka qaybgeliyey markaasuu ilaah dulmiyey waxa uu daliila ina shirka la dulmun cadiim markii asxaabu rasuulillah ay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum wa hum muhtaduun dadka alla rumeeyey aan iimaankoodana dulmi ku darin adduunka kuwa ku hanuunsan aakhirana ku nabadgelayo janno ku guulaysanayo waa kuwa walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ayaa asxaabta dhibtay rasuulkay kula soo noqdeen yaa allahi aayadatan waa noo dayrisay baa la yidhi oo waxay tihi walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ma waxaan dulmi samaynaynin baana lagu arkay dadka loo sheegay adduunka inay ku toosan yihiin ama ay aakhira ku nabadgelayaan waa dadka walam yalbisuu iimaanahum bidulmin baa la yidhi idan dulmi kama badbaadayno idan marka amni heli mayno rasuulka markaasiisa aad moodeen maaha dulmiga ayadan lagu sheegay waa shirki haddaad shirki iska ilaalisaan adduunkana waa ku toosantihiin aakhirana cadaab iyo dhibaato arki maysaan alam tasmacuu qawla luqmana libnihi ina shirka la ladulmun cadiim ya bunaya laa tushrik billah ina shirka ladulmun cadiim idan markaasaad ilaa dulmisay waa markaa gaalnimo markaad naftaada dulmisay waxa wey addoon milki oo alla abuurtay baa tahay ilaahay markuu ku abuurtay inaad caabuduu ku abuurtay cibaadadii amri iyo nahyi bay ka qaybsantaa marka wixii yeel lagu yiree lagu faray aad dayacaysid ama wixii lagaa reebay aad dardaraysid naftaadii baa dulminaysa maxaa yeelay maqal la-aantaad alla maqli weyday ee wixii lagu faray aad dayacday wixii lagaa reebayna aad dardartay adigay cadaab iyo ciqaab adduuniya mid aakhare kusoo jiidaysa markaad lafahagaa dulmisa goormaad addoomaha dulmisa markaad wax dilaysid markaad wax dhacaysid markaad waxadaysid markaad wax xamanaysid addoomahaa dulminaysa kolka ilaahoo la dulmiya gaalnimo wey naftaada oo la dulmiyo ama addoomahoo la dulmiyana labadii noocba waa ku iman karaysaa kolkaa dulmi noociisii isu wadage ilaa markuu inala hadlaayay wuxuu yihi ya cibaadi addoomahayga hooy inii aniga allah xaramtu dulma inaan idin dulmiyo anaaba iska xarimay igamaba suuragashaba calaa nafsi anigii eebaaha naftaydii korkeeda ayaan dulmi wax la yidhaah ka joojiyey wasadaqa allahu id yaquul ina allaha laa yadlimu nnaasa shay-an walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ina allaha laa yadlimu mihqaala dara wain taku xasanatan yudaacifa wayu'ti min ladunhu ajran cadiima inii aniga allah xaramtu dulma inaan idin dulmiyo way iska xarimay calaa nafsi aniga allah naftayda korkeeda ayaan dulmi idinka idinku sameeya ka xarimay mar haddaan anigii alla ahay inaan idinkii addoommo ahay idin dulmiya iska joojiyey oon igaba suuragelay oy mustaxiil tahay wa jacaltuhu dulmigii waxaan ka yeelay baynakum dhexdiina muxaraman mid la xarimay baan ka yeelo idina inaa isdulmisaan ma ogoli falaa tadaalamuu ha isdulminina qofna yuusan qofka kale xadiiskii dheera ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii xajati lwadaac ummaduu kula dardaarmay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada qawlkii rasuulka qof walba waxa uu leeyahay ee ama xoolihiisa ama naftiisa ama sharaftiisa qof kale inuu fargeliyo ma banaana markaasaa rasuulku yidhi sida beledkan makaa in xuma lagu sameeyo ayaan u banaanay bisha carafahana in xuma la sameeyo ayaan u banaanay oo bisha fii yawmikum haadaa maalintuu markaa nabiga hadlayay sagaalaadkiiba yahay kolka maalintan sagaalaadka iyo bisha iyo beledka midna in xuma lagu sameeyaa ma banaana waxaa taa ka daran inaad naftiina iyo maalkiina iyo sharaftiina dhawri weydaan oo aad isdhaqaaleyn weydaan idinka kolkaasuu yihi wajacaltuhu eebe subxaanahu watacaala dulmigii waxaan ka yeelay baynakum dhexdiina muxaraman mid la xarimay ee falaa tabaalamu haysdulminina jublada labaad haddana eeba wuxuu hanuuniye maahaan inaan la hanuunsanayn arag yaa cibaadi baa rabbi yihi subxaana addoomahayiyow kullukum saad u dhan tihiin daalun baadi baa tihiin ilaa man dad maahaane an hadaytuhu aniga wadada ku riday xaqa tusay intii kale ma hanuunsana ina alqalba bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqalibu kayfa yashaa qalbigiibuu ilaahanta laba farood oo alla leeyihi kor fuula kolkaa qofku alla hanuuniyo ayuunba hanuunsan kuusan alla hanuunin ma hanuuninayo wasadaqa allahu id yaqul man yahdi illahu fahuwa almuhtadii waman yumlil falan tajida lahu waliya murshida ma jiro aan hanuunin xaqiiqadaana nala taabsiiyey kolka xaqiiqadaa nala taabsiiyey kolka ilaah wuxuu leeyahay anigun baa u xanuuniya qofkii hanuun rabow aniga hanuun in weydiiso allah waan ku hanuuninay yaa cibaadiye addoommahaygiyo kullukum saad u dhan tihiin daalun baadi baa tihiin ilaa man dad maahaane an hadaytuhu aniga allaa hanuuniyey fastahduunii iga hanuun dalba ahdikum waydin hanuuninay bishaaradii waaba timid ahdikum waydin hanuuninaya jumlada labaad haddana in la baahan yahay oo fuqaro la yahay sida loo leeyahay yaa ayuha nnaasu antum lfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid bay jumladana noo sheegaysaa kolka wixii cuntiya calaf haysta waa wuxuu eeba siiyey waxaan eeba waxsiin waxba heli kari maayaan markaasaa rabbi yidhi subxaanah yaa cibaadiyi addoommahaygiiyo kullukum dhammaantiin jaa baad tihiin kuwa baahan ilaa man dad ma ahaane an afcamtuhu aniga allah cunto siiyey fastadcamuuni ee cunto weydiista udcimkum waydin cunto siinaya jumladii afraad ilaa wuxuu tilmaamayaa subxaana inaan dhar la heli karin wixii alla bixiyo maahaan kolkaasuu isagii nafaraya inaynu dhar warsano siinayaana waa noo yaboohay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa cibaadi addoomahaygiyo kullukum idaylkiin caarin baa kuwa dharla ilaa man dad ma aan kasawtuhu aniga allah dhar siiyey fastaksunii dhar aniga iga dalba allah aksukum waydin arad bixinayaan jumladii shanaad in gafkeennu badan yahay oon habeen gafayno oon maalin gafayno ilaahna uu waxaa dembi ah dhammaantood dhaafa ayuu noogu bishaareeyey markaasuu leeyahay gafafkaad gasheen dhaafidii warsada wa idin dhaafaya waa noo bishaareeyey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa cibaadi addoommahaygiiyo inakum idinka addoommaha tukhdiuuna waa gaftaan waa dembaabtaan billayli habeenkii baad gafaysaan waalnahaar maalin baad gafaysaan oo haddaan allaba macsuum idinka dhigin maba gaf la-aan kartaan kullu bni aadam khataa-uun wakhayru lkhadaa'ina tawaabuun walaw yu'aakidu allahu nnaasa bima kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba kolka gabkiini caraduu ka batay yaa cibaadiyi addoommahaygiyo inakum idinka addoomaha tukhtiruuna waa gafaysaan bileyli habeenka iyo wanahaari maalinta wa ana aniga eebaa ayaa akfiru dhaafa adunuuba dembiyaal idaylkood jamiican say u dhan yihiin faastakfiruunii iga dembi dhaaf dalba akfir lakum wa idiin dembi dhaafayo jumlada saddexaad inaynan rabbi dhib iyo dhaf midna gaarsiin karin buu noo sheegay subxaanahu caza wajal haddaynu dhan isla marro waxaan dhibaato leenahay ururino alla dhib ma gaarsiin karo haddaynu isku dayna rabbigeen wey inaynu dheef gaarsiinana maya ma gaarsiin karo wey qaala tacaala markaasaa rabbi yidhi subxaana yaa cibaadi addoommahaygiiyow innakum idinka addoomaha lan tabluguu ma gaari kartaan durrii aniga allah dhibidayda ma gaari kartaano fataduruni idhibtaan ma dhici karta taa ima arkaysaan awood iyo itaanla iima lihidin dhibaad leedihiinna ima gaari karo walan tabluguu ma gaari kartaan nafci aniga allah waxtaridayda oo waxtarkiinu i gaari maayo oo aada fatanfacuni aniga waxay tartaan taasna ma dhici karta wey iyadana waa xaqaa'iq ogaada jumladan toddobaad waxaa alla noo sheegayaa subxaana ladnaantiisa iyo rinihiisa oo waxaa rabbi leeya saad u dhantiineed addoomahaygii u tihiin haddaad daacada iyo wanaag ku kulantaan waxaad boqornimadayda ku kordhin kartaan lama arko haddaad gaf iyo macsiyo ku kulantaanna dhibaato aad yeeli kartaan lama arko wax walba haddaad i weydiisataan oon idin siiyana wax iga nusqaamayaa lama arko haddaba acmaasha tiina samaynaysaan awa idinka laydiin ururinayo hadhowna laydinka abaalmarinayo qofkii camal fiican samaystay camalkii fiicnaa baa loo ururiyey alla agtii khayr buu ka helay ha ku mahadiyo ilaaha kolka horena camalka fiican ku toosiyey markuu sameeyeyna u ururiyey markuu mute aakhiro tegayna ka abaalmariyey laakiin qofkii camal xun sameeyey alla agtii dhibaato kala kulmo wanaagna ka waaya naftiisa ha dagaalow qaala tacaala rabi wuxuu yidhi yaa cibaadi addoomahaygiiyow low goor ana awalakum saad addoomo u tihiin axadkii idinku horreeyay wax la uumo aadam iyo ibliis ka soo qabo ka idinku horreeya wa aakhirakum iyo haddaad addoomo tihiin ka idiin dambeeya in hadeer warkiis jirin ee aakhira dunya adduunyada maalmaha u dambeeya dharan doona wa insakum wixiina bani aadama wa jinnakum iyo wixiina jinya kaanuu hadday intuba ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii ka ugu cabsi badan korkii haddii la isugu wada geeyo rajulkaasoo waaxidin mida oo minkum idinka addoomaha idinka mida jinni iyo insi wuxuu rabaa ha noqdo maa ma kordhiyeen daalika taqwadaa la ururiyeen fii mulki aniga allaha boqornimadayda gudaheeda shay-an waxba saad u dhantiin taqwiya salaax iyo wanaag haddaad samaysaan intaa waxay aniga allaha milkigeyga ku kordhinaysaa lama arki law ana awalakum kula abuura ka idiin horeeyey wa aakhirakum ka idiin dambeeya wa insakum wixiina reer aadana wa jinakum intiina reer jinni ah kaanuu hadday giddigood noqdaan calaa askaa qalbi rajulin nin qalbigii kan ugu cabsi badan korkii waaxidin mida oo minkum idinka mida maa zaada ma kordhiyeen daalika arrinka fii mulkii boqornimadayda shayan waxba yaa cibaadi jumladaa kale unba iyadana ka duwan tahay yaa cibaadiyi addoommahaygiiyo low goor ana awalakum ka idiin horreeyey wa aakhirakum ka idiin dambeeya wa insakum wixiina reer aadane bashara wa wajinakum intiina reer jinaa hadday kaanuu noqdaan calaa afjari qalbi rajulin nin qalbigiisa kan ugu faajirsan lagu caasi iyo makaroofisan korkii haddii lagu ururiyo rajulkaasoo waaxidin mida oo minkum idinka addoomaha idinka mid iyo jiniga intinooxu noqdaba maa naqasa ma dhimeen daalika faajirnimadaas la ururiyey min mulki aniga boqornimayda xaggeeda shay-an waxba kama dhimeen wuxuu ka dhimi karaa mal low ana awalakum ka idiin horeeyey waakhirakum ka idiin dambeeya wa insakum wixiina reer aadan ee bashara wa jinnakum intiina reer jinniya hadday kaanuu giddigeed noqdaan calaa afjari qalbi rajulin nin qalbigiiskan ugu faajirsan korkii waaxidin mida oo minkum idinka idinka mida maa naqasa ma dhimeen daalika fujuurkaas la ururiyey min mulki aniga allaha boqornimadayda shayan wax kama dhimen daaqdiina arag yaa cibaadii addoomaha low goor ana awalakum ka idiin horreeya haddaad addoommadii eeba tihiin iyo wa aakhirakum ka idiin dambeeya iyo wa insakum wixiina reeraadana iyo wa jinnakum wixiina jinni ah hadday qaamuhu istaagaan fii saciidin bannaan gudihii waaxidin mida oo fasa'aluunii say u dhan yihiin qofba wuxuu raba uu iweydiiyo oon faacdaytu siiyo kula waaxidin qof la arka kulligii mas'alatahu wuxuu iweydiistay aan siiyo maa naqasa ma dhimeen daalika deeqdaa badan mimaa hantida cindii agtayda taalla ilaa kamaa sidii ma ahaane yunqisu lmukhyadu irbadi ay u nusqaamiso idaa udkila albaxra irbad haddii bad la geliyo midaan marka lagu tolo ee irbada haddii bad la geliyo laga soo bixiyo biyihii badda maxay yeeshay wax la sheegi kara maaha sidaasaa saas u dhan tihiin haddaan wax agteeda yaal idin siiyo aan wax nusqaana oo wixii agteeda yaal lay gaaraa ma jiro taana waxaad ku garan kartaa adduun waagii la umay ilaa maalinkan maanta waxaasuu deeq bixinaayo ama roob shubayo ama cunto wax isdhimaaya male yaa cibaadiyi addoommahaygiyo low goor ana awalakum ka idiin wa aakhirakum ka idiin dambeeya wa insakum idinka dadkiina wa jinnakum idinka jinnigiina ay qaamuu istaagaan fii saciidin bannaan waaxidin mida oo fasa'aluunii ay iweydiiyaan oo fa acdaytu aan siiyo kulla waaxidin mid la arka kulligii mas'alatahu wuxuu iweydiisay aan siiyo maa naqasa ma dhimeen daalika arrinkaas mimaa kii cindi aniga allah agtayda ahaaday ilaa kamaa sidii maahaane yunqisu lmikyadu irbadi er ay u nusqaamiso ay u dhinto idaa udkila irbad er haddii la geliyo albaxra bada kolkaa camalkan aan samaysanayne la ururinayo kiibaa ilaah noo sheegay faa qaala tacaala hadduu wuxuu yihi yaa cibaadi aniga addoomadaydiiyow inamaa wax kale maaha hiya taas acmaalukum idinka camalyaalkiina ad samaysateen xun iyo sanba uxsiihaa acmaashii baan koobaya ururinaya lakum idinka addoomaha ayaan idiin koobaya suma haddaan koobiyoon ururiya ka gadaaroon koobo huwa fiikum waxaan idiin oofinayaa idiin dhamaystiraya iyaha acmaashiinii idinkaa samaysateen xuniya sanba ee faman ruuxa wajada alla agtii ka hela khayran wanaag falyaxmadillah allaha ku maadiyo allah kolkii horena u qadaray waxaan fiican markuu dhashayna ku hanuuniyey markuu samaynayeyna u aruuriye u qoray kolkuu mutees aakhiro tegayna ka abaalmariyey allaha ku mahdiyo marka waman ruuxa wajada hela hayra dalika arrinkaan mid ka duwana falaa yaluumana yuusan dagaalin ilaa nafsahu naftiisa maahaane cid kale ayuusan dagaalin wey isagaa isku tacadiyey caynkiiyo bayda isgooyey amar suuban samaysan waayey faajirnimada iyo fisqiga iyo gaalnimada cid ku qasabtay male isagaa biikhtiyaarihi ku doortay isagaa doorto samaysa yaa cibaadiye addoomadaydiyo inamaa wax kale ma ah hiya taas acmaalukum idinka camalyaalkiinii wey uxsiiha acmaashiinii waa koobaya lakum idinkaan idiin koobaya uma haddaan idinkooba ka gadaal uwafiikum oo idin dhamaystiraya haa acmaashi faman ruuxa wajada hela khayran wanaag falyaxmadillah allaha ku mahdiya wanaag helay waman ruuxa wajada hela hayra dalika waxaan wanaagsanayn falaa yaluumana yuusan dagaalin ilaa nafsahu maxaane wax kale rawaahu muslim imaamu muslim baa wariyey xadiidka shan iyo labaatanaad ninkii hadeeraa weriyo odaya abu dhar lkhafaari naftiisii ayaa wariyey xadiidka loolangabana ayaad ka dhadhamin doontaan waxaa loolamaya maalqabeynta caydi cabashada koobaad waxaa ku horreeyey qoladii fuqarada cay dhahay ayaa ku horeysay waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah wixii ajri alle laga gurubsanayay maalqabeenkaa wada qaatay war maxaa ku tirahdeen waxa yusalluuna kamaa nusalli saanu u tukanay noola tukadaan wayasuumuuna kamaa nasuum saanu u soomnay noola soomaan kolkaa wixii cibaado ahaa ee badani ahaa shahaadadii iyo tawxiidkii qiraa'atul qur-aankii salaadii soonkii wixii oo dhan waanala wadaagaan halkaasaanu ku harnay wayatasadaquna bifuduuli amwaalihim iyagu markaasay hantidii dheer wakuli takbiiratin wakuli tahliilatin waamrin bilmacruuf wanahyin can ilmunkar qoda ajirka laga qaado sadaqa wey kolkaa waxa lawi ajir laga helaa waa badan yahay intaasuu nabiga ku safargeliyey qoladii maalqabeenkii waa maqleen oo tasbiix iyo taxmiid iyo amar bilmacruuf miyaa laga iga kiina waa uga daba yimaadeen markaasaa la yidhi dadkii maalqabeenka walaalaha naa ah, tasbiiq iyo taxmiid iyo amr bilmacruuf iyo walba laga badiya lug waa qaadi rasuulka markii dambe hadalka wuxuu ku gawracay dalika fadlullah yuutihi man yasha haddaba kalimatu dalika fadla yaatihi man yasha qolo kasta way isqandhuufatay fuqaradu waxay yidhahdeen waxa dalika la ishaarayo waxa weeye cibaadadiina iyo dhibaatada idin haysa iyo saa u sabirteen nuxrur gaaray leeyihin oo fadli oo alla idin siiyey aan cid idinka dabiiban karin maalqabeenkiina way iskhallugto waxay yidhaahdeen in acmaashii badaniga ahaydna aada la timaadaan maal dheeraada ah la laydinsiyo fii sabiililahi ku bixisaan fadli eebowe qurankii weli ma dhamaani alfaqiiru saabir kee fiican ninka faqiirkaa ah, ee saabirka ah ee aabiska ah, iyo maalqabeenka isagana saalixa labadaa kee fadli badan kanaa fadli badan maya kanaa fadli badan waxaa la damcay labada qolaba inay nabiga daliil ka dhigtaan nabiga siduu amaa fadli badana sidee ah faqiir saabir u ahaa maahayna kani buu ahaa oo wajadaka caa'ilan fa aknaa baa soo aroortay isaga adduunyada ka cararaayay arrintii waa la kala bixinay alla loo daay xadiidka macnahaasuu tilmaamay alxadiid alkhamisu walcishruun xadiidka shan iyo labaatanaad an abi dharin abidan xaggii baa laga wariyey radiya allahu ilaa raali ha noqdo anhu abidan xaggiisa aydan sidii xadiiskii hore looga wariyey ana naasan dad min asxaabi rasuulillah ilaa rasuulkiisa asxaabtii rumaysay raacday kamida asxaab waa tayru niri wixii nabiga arkay aqoonsadee rumeeyee raacay sidaa ku dhintay yaa saxaabi la yiha amaa tiradooda allaa yaqaan riwaayaadka ina soo gaaray boqol kun labaatan kun afar kun boqol iyo labaatan iyo afar kun bay gaadheen dadkii nabiga aqoonsaday rumeeye raacay sidiina ku dhintay dad a ah, ana naasan dad min asxaabi rasuulillah alle rasuulkiisa asxaabtiisa kamida ah, sala allahu naxariis allah badiya caleyhi rasuulka korkiisa iyo waalihi dadkiisa wasalama nabadgelyo allah ku badiya ayaa qaaluu yihi linabiyi subanaha waxay yidhahdeen sala allahu allah naxariiso tacaala ilaa koraayo calayhi suubanaha korkiisa iyo waali intii rumaysay raacday wasalam allaha nabadgeliye waxay yidhahdeen yaa rasuul allah ilaah rasuulkiisiiyow xabasho wey dahaba ahlu dusuur xasadnimo maa laakiin fastabiqu lkhayraati qur-aankii baa yihi khayrka cidna inay cidda kale ka badiso midna ma ogola kolkaa dahaba ahlu dusuur maalqabeen dasriga maalka wey dahaba ahlu dusuur maalqabeen wuxuu la tegay bilujuur wixii ajriyaalaha ahlu jusuf xoolaha raggii u saaxiibka maalqabeenka ah ayaa bil ujuur ajriyaaloo dhan qaatay sidee ku qaateen fuqaradii baa warka jeedisay yusalluuna maalqabeenku waa tukadaan kamaa sidii oo kale anu nusalli annaga caydhaa u tukano wayasuumuuna waa soomaan maalqabeenku kamaa sida anu nasuumu u soono annaga caydhaa markay cibaadadii badanka ahayd ee salaad iyo soonka kamid yihiin nala ekaysteen oo saan u samaynaa si lamida ah ku jimaysay sameeyaan yay wayatasaddaquuna waxay sadaqaystaan ay la baxaan bifuduuli amwaalihim maalka danahooda ka hara annaga waxba nagama hara annagii baabayaabad iyaguse markay danahooda gutaan wixii baaqee u hara ayay fii sabiilillahi ku bixiyaan tanay ajrigii ku dhamaysteen wayatasaddaquuna maalqabeenkii waa sadaqaystaan bifuduuli amwaalihim iyaga xoolahooda dheeraadka ku jira ayay sadaqaysaan markaasaa rasuulku ka gaaray ibliis uusan meeshaasi dab uga hurin cadaawadna uusan u abuurin ayuu qaala yihi oo awalayta ma uusan ahayn qad jacala allahu ee dhab mid yeelay lakum idinka haydaa maa tasadaqun waxaad sadaqaysataan aan xoolo ahayn ilaah idinka idinma yeelin miya wa yeelay qaala nabiga wuxuu yihi awalaysa ma uusan ahayn qad jacala allahu eeba inuu yeelay lakum idinka ma waxaad tasadaquuna sadaqaysataan oo muxuu yahay yaa rasuul allah ina bikulli tasbiixa subxaan allahi kulligeed qabideeda sadaqatan deeq baa oo markaad subxaan allahi leedahay adigoo wax sadaqaysay baad lamid tahay sadaqa wey subxaan allah sawaabkeediina waa kaad ogaatoo la yidhi subxaan allahi tamla-u lmiisaan kafadii qiyaamay buuxinaysaa alxamdulilahi markii lagu darana tamla-u maa bayna asamaai waalardi hawadaanay buuxinaysa kolkaas subxaana allahi walxamdu lilah daaq weeye nafteedu sadaqa yaablow wa kulli takbiira allahu akbar kulligeed sadaqatun deeq wey wa kulli taxmiida alxamdu kulligeed ilaa sadaqatan buu ka yeelay deeq wa kulli tahliila laa ilaha ila allahu kulligeed sadaqatan wey wa amrin farid bimacruufin wanaag dadka la faro waxay diinta ogoshaha fiican oo dadka la faro sadaqatan isna sadaqa wey wanahyin reebid can munkarin waxa xunoo dadka daaya la yihaah ama ha daayan ama yayan daynin dhihida afka laga leeyahay ayaa sadaqatan deeq lala baxaya wuxuu rasuulka deeqdii ku daray wa fii budci axadikum ilaa fukarada naaga waa qabaan xasas bay leeyihin aawa haddaad duqraada karaamaysido aada booqatid ku dhaqaqantid bi budci sadaq axadikum idinka qofkiin qofka baa la doon qofka lama doona fi budci axadikum idinka ruuxin afadiisa hadduu karaameeyo o booqdo u tagana sadaqatan tanay xooga yidhahdo yaa rasuulallah markaanu dumarka la kulmayno u galmoonayno annaga idanna wada oy naga caddahay haddana ma ajri badan idan naga siinayo ashaal fi maxaliha annagaaba meeshii danaysan oo yaaban oo ku danaysanayna miyaa ajri la siinaya qaaluu waxay fuqaradu yidhaahdeen yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo ayaati ayaati ma waxuu la iman axadunaa qofkana shahwatahu shahwadiisii buu la imanayaa si xalaalnimoa ah. yuu ku gudayaa ixtiraam la jiriya dhaqaale oo wayakunu ma waa ahaanaya lahu axadkii fiiha shahwadii uu gutay ajrun xaggee baa haddaba laga siinaya dhaqaalihi abaalgud qaala nabiga wuxuu yidhi qiyaas buu ugu jawaabay ara waxaad ii sheegtaan low wadacaha axadka hadduu shahwadiisa ku dajiyo fii xaraamin naag uusan qabin oo zinaa naagta hadduu shahwadiisa ku daadiyo akaana ma ahaanaya caleyhi korkiisa wisru dembi umaba la dilaya taama iswarsi bay leedahay hadduu nikaa xalaala soo maray waa la dilaya hadduusan soo marinna boqol gaarun baa lagu dhufanaya maxid baa boqol gaarun kadib noolaan karta azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda kolkaa la garaacayana waxaa la yihi walaa taakudkum bihimaa ra'fa ha u naxin in kuntum tu'minuun haddana waxaa la yihi si loogu wiirsado fagaaraa lagu dilaayo waliyashhad cadaabahuma xaddii la wafinayo cadaab ilaah ka cabiray markaa lagu gubaayo shaabugu iyo dhangadee wamta lagu waliyashhad cadaabahumaa ha caabireen daa'ifatu min almu'miniin kaas waa kii la oranaaye annaa guursayn ee bikriga hawl amaa kan sayibkaa waaba la rajminaya kolkaa wuxuu rasuulku isku jaangooyey naagtan xaaraamtaa dembiga laga helayo ama ha lagu dili ama yaa lagu dilin haddaan hataa xuduud lagaa oofinin adoo toobad keeno alla gonda qabsada maaha waa kabiira min alkabaa'ir waana lagu cadaab mudanay waa lagu cadaab mudanay markaad akridid waa yaabaysa suuratu lfurqaan suuratu lfurqaan markay tilmaantay arrimahan waladina laa yadcuuna maca allahi ilahan akr walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yadnuun saddexdaa dadkaan samaynin baa cibaaduraxmaan saddexdan dadkii sameeyana waman yafcal dalika yalqa asaama dembiyaal buu la kulmaa oo asaamku waa maxay yudaacaf lahu lcadaabu yawma alqiyaama wayaklud fiihi muhana meeshay zinada ku jirtaan dembiga saddexadu dembi la gala kow gaallimaa ugu xun laba dil baa xiga saddex zinaa xigta idan wuxuu isku jimeeyey nebiga sinada ciqaabka laga helayo cadaabka aakhare lagu mudanayo iyo wadaadaada xalaashood caawa la kulanto ajriga laga helayo waa labada farood kasbihiya jawaabta rasuulka ka qaado kolkaasuu yidhi hadduu ku dejiyo xaaraam maxay noqon lahay fakadalika sidaas oo kale ayaa idaa wadacahaa haddii ruuxa uu shahwadiisii ku dejiyo fil xalaali naagu banaana tuu addoontiisii kaana lahu ajrun ayaa u wahaanayow kolka sadaqa inay tahay xadiidka waa cadeeyey qofkaad qabtood la kulantid sadaqow weliba markii sidii shahwo oo kale aadan iska adinayniyo saalixa xuskanta maxaa kamida niyada saalixa waxaa kamida qofka kan adigaa qaba niman adiga ahayn uma banaana adna naa kale kuma banaana yaa shaydaan labadii nafooda kusoo gabanin qofkana cadowga ka dhici adigana shahwada iska jir rasuulkaaba tilmaamay calayhi salaatu wasalaam shaydaan baa maanta i iljabiyey buu yii oo islaan meel maraysa korkeeda intuu fuulay buu u iljabiyey nabiga calayhi salatu salaam guryihiisi intii dib ugu noqday iyo walaadihiisii mid kamida nabigana soo turqay asxaabtu u sheegooyin waxaasa maanta dhacay naaguhu way isku mide wax naagtaada xalaashaa ka fiican male abaal bay kugu haysaa oo ilmay kuu dhalaysa intifaac bay ku siinaysaa ibliiska aduu xoogaa kuu kiciyo aqalka ku laabee wadaada lagi idan markay niyadaa saalixadaa xuskan tahay ood iyadana ixfaafinayso ood xumaya suuq ka ilaalinayso adna sidoo kale adna sidoo kale waa isku mid geed meel buu ku wada yaallaa bani aadam buu ku wada yaalaa aada naftaadi iyo nafteeda waxaad aw ka ilaalinayso awlaad aad rabta inay guntamaan iyada aad ku ogtahay inay xooga xaaje la guda tahay amal saalixoo la rujin karin amal saalixoo la rujin karin saas markaad ogaatay kolka ma aqaana wax laga maqla habeenka jimcada fadli dheeraa baa uma qabataa inay diin tahay jimciya sabti way isku ajirgeen amal saalix aw jimciyo sabtina way isku ajri laakiin waxaad moodaa shaqaala maalintan jimcaday nasanayaan habeenkeeda in sinadaa la xeeriyey xoogaa inta la mayrto dul la dubto waa la nasanaya adigoo xoogaha bawjaha ku dabceen shaqo aad iyo waxaa ma fiicna in un la danaysto maahaane jimciya iyo cad iyo talaada way isku adi kolka habeenka jimcaduu sunno yahay ma maalinta iiduu sunno yahay maalmahaa dardaran maya rasuulka waxaa ka sugnaaday maalintan saddexda maalmood ayaamu tashriiq xaj marka la gudanayo saddexda maalmood ayaamu tashriiqa ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa baclin baa rasuulka maalmaha saddexda maalmood ee mina la joogo waxbaa la cuna waxbaa la caba haweenkaa la karaameeya taas waa soo aroortay laakin min naaxiyat alajri markii la yiraa oo aragtay mar walba ajri buu leeyay mar walba ajri buu leeyahay mana kala ajri badna wafii budi axadikum sadaqa markii rasuulku qaalo asxaabta yaa rasuul allah ayaati axadunaa shahwatahu mashahwadiisuu la iman oo wayakunu u ahan lahu axadkii fiiha shahwadii uu gutay ajrun xaggee ba sawaab laga siinaya iyo dambi dhaaf iyo janno qaala rasuulka wuxuu yihi ara-aytum ii sheega law wadacaha hadduu shahwada ku dejiyo fii xaraamin waxaan banaayn hadduu ku dhex dejiyo akaana ma ahaanaya aleyhi kolkiisa wizri jawaabtu waxa weeye deeqan wahanay bala wa ahaanay fakadalika sidaas oo kale ida wadaca hadduu addoonka shahwadiisii fil xalaali xalaal gudaheed ku dejiyana kaana lahu ajrun waxa uu aanayaa abaalgudu rawaahu muslim ayaa wariyey alxadiidu saadisu walcishruun xadiidka lix iyo labaatanaad ninkii odaga aqiimiga badnaabaa weriyey abu hurayra wey muxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay xibnaha jirka bani aadamka uu ka koomo xibin waxaa la yihaa meeshay laba lafoos ka qabtaan masalan meeshan hadda waa xibin tanna waa xibin tanna waa xibin wahaakada haddii kawlaba la yidhaha intaas xibno ah deeqay noqonayaan saddex boqol iyo lixdan xibnood saddex boqol iyo lixdankaa xiblood ee jirkaaga ku jirta mid la arko kamida waagii baryaba sadaqa laga rabo sadaqada lagaa rabo macnaheeda sadaqatu shukri baa la yidhaah ilaahay xibnahan kugu abuuree kuu sameeye kuu qurxiye ku hagaajiyey waa inaad shukri iyo mahad uga naqdid sadaqada markaa laga rabo xasanaadkaaga o dhan baa la fiirinayo salaadaad tukatay maanta sunno iyo faras iyo qur-aankaad akriday sada haddaad ku salliday saf haddaad wanaag fartay xoogaa sadaqa haddaad bixisay haddaad cumraysatay xasanaadkaa ma timid yawmiyan yayan ka yaraanin saddex boqol iyo lix yom afar labaatan saaco habeenkan iyo maalinkan camalkaa ma timid iyo xasanaadkaaga yayan ka yaraanin saddex boqol iyo lixdan hadday ka yaraadaan waxaa jirta laba ragcadood oo barkinkii la tukado qoraxdu markay nin iyo waran la ekaato ilaa lix saac laga gaaro zawaalka duurinta inta udhaxaysa salaad baa la tukadaa maxaa la yihaha rasuulka wuxuu yihi ninkii si xasanaadkaa farada badan ka gaari waayo waxaa uga filan laba ragcadood oo duxa laba ragcadood oo duxaa haddaad tukatid saddex boqol iyo lixdankii xibnood shukrigeedii iyo sadaqadii lagaa rabay maalintaa way iska toosiisay kolka in sadaqadaana lagaa rabo shukrigeediina uu yahay waxa weeyaan bixinayso ayuu tilmaamay alxadiidu saadisu walcishruun xadiidka lix iyo labaatanaad can abi hurayra cabdiraxmaan ibni sakar xaggii baa laga wariyey radiya allahu eeba raalli ha noqdo tacaala eeba korahayo canhu abuu hurayra xaggiisa qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulullah alla rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxaris allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa iyo waaalihi intii rumaysay raacday wasalama rasuulka iyo inta rumaysan raacday korkooda ilaah naxariis iyo nabadgelyaha ku badiye rasuulka wuxuu yihi kullu sulaama xibin la arka kulligeed min annaasi dadka jirkiisa kamida saddex boqol iyo waxaynu ku sheegnay riwaayo kalaa sheegtay khuliqa bnu aadam calaa thalaati miatin wa sittuuna mifsala saxiix muslim buu ku yihi xadiidka fi saxiixi muslim bani aadamka waxaa lagu abuuray saddex boqol iyo lixdan kala bax wey mid markaba sadaqaa laga raba waxaa culamada qaar yidhaahdeen ilaa laba boqol iyo konton baa muuqata inta kale waa qarsoonta kolkaasaa rasuulku yihi kullu sulaama waa xibin kulligeed min annaasi dadka bani aadamkaa jirkiisa ku taal calayhi xibinka korkiisa waxaa sadaqatun deeq la bixiyo kulla yawmin maalin waarkaa deeqdii laga rabaa fii kulli yawmin ay tatlucu dhalaato fiihi yoomka gudihiisa ashamsu qorax tacdilu haddaad gar soortid bayna snayn laba dhexoo sadaqatun inaad qaali tahay oo xafiis fadhidii shardi maaha adigoo nin muslima caqli iyo cilmi wax kale laba qof oo kala wata haddaad si fiican ugu garqaybisid ood kala fujisa sadaqadii bani aadamka keliya ma laba mukulaan haddaad kala fujisid sadaqo laba digaag haddaad kala fujisid sadaqow laba qof ama laba qaws ama laba qaran ama laba qabiil ama laba dawlad yaa yaa yaayaayaa iskule haddaad dhex gashid oo cadli u samaysid sadaqa yaablow maxaa jira islaax baynanaaska wuxuu ku jira acmaasha waaweyn laakiin aada moodid in la dayacay ee ilaa markuu noo sheegaayay oo taqwada ku xiriiriyey fi suurati anfaal fattaqu llaha wa aslixuu daata baynikum mashaakilka dhexdiina yaala hagaaji wa fi suurati nisa laa khayra fi kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaat illah fasawfa nu'tiihi ajran cadiima wa fi suurati lxujuraat laa tuqadim inama almu'minuuna ikhwat faaslixuu bayna akhawaykum amar ebow wafii nafsi suura wain daaifataani min almu'miniina iktataluu faaslixuu baynahuma haddii ay laba mu'min diriraan kala dhici idan islaax bayna annaasa iyo cadli umad lagu maamulo wax sahlan maaha kullu surama xibin kulligeed oo min annaasi kamid a caleyhi xibinka korkiisa sadaqatun baa adeeq kula yawmin maalin la arka fii kulli yawmin maalin kulligeed gudaheed tadlucu ay dhalata fiihi yoomka gudihiisa ashamsu qoraxda tacdilu haddaad u garsoorto bayna tnayni laba dhaxdood sadaqatun deeq wey wa tuciinu rajula nin haddaad u kaalmaysid fii daabatihi gaadiidkiisa gudihiisa oo fataxmiluhu banyaan hadduu yahay aad qaadid calayha cala daaba ama wuu caafimaad qabaayo kolkuu baabuurkii ama baabuur dheer buu fuulay ama neef gaadiida kolkuu fuulay alaabulul ku dhaafay aw tarfacu haddaad ukor yeesho lahu qofka gaa'idka fuulay calayha cala daaba gaa'idka korkiisa mataacahum qalabkii dhulka yaalay sadaqatu qofkan baabuur buu fuulayey ama faras ama riti ama markab ama dayuurad buu fuulayey hadduu miskiin waayee ama tabardara ama xanuunsanayay ama curyaan boosa intaas qaadaad nab ku siisay meeshii hadduu caafimaad qabayna qof socotuu ah shantadii alaabbaa dhulka ka taallay meeshii hadduu fuulay yuu arkay alaabtiisii oo taalla waad kor ugu dhiibtay sadaqo waa sadaqo weyn ajrigeeda aan la koobi karin wa tuciinu rajula nin iyo naag isku mid wey qof haddaad ufa kaalmaysid fii daabatihi kolka marka adiga baabuurka ay gaadhka a ku qadood meesha lama geysid maka daro kan isagaa lahaa marka xoogaa gacan baad dee waa taakulaysay kana adiga baabuurka ay ku qaada yaa koobi kar wa tuciinu rajula nin inaad kaalmaysid fii daabatihi gaadiidka u wato noocuu raba noqdo bir iyo xoolo nool daabada gudaheeda oo fa taxmiluhu aad rajulkii qaadin calayha cala daaba daabada korkeeda saartid aw tarfacu aad u kor yeeshid lahu rajulkii calayha daabada korkeeda mataacahu qarabkiisii sadaqatu waalkalimatu tayiba qofka kaa soo horbaxay dad eder macaan tila eder erey macaan haddaad tiyahay sadaqaw salaamu calaykum baaraka allahu fiika haddaad tidaahid sadaqaw waalkalimatu kalimada atayibatu wanaagsan salaanta iyo ducada bashaashada iyo weji furfurnaanta aad qofka la qaabishid sadaqatun deeq wa bikulli khadwa tilaab kulligeed tamshiiha aad tilaabta socoto ilaa salaati aada u socoto sadaqa oo labada khadwo labada lugeed eed qaadayso midaana dembiyaa lagaaga hoobina tana darajaa lagugu dalacsiina asxaabu rasuulillaahi nin baa ugu fogaa madina almunawara masaajidka rasuulka markaasaa haddana masaajidka loogu imaan jiray loogana tegi jiray markaasaa habeen iyo maalin farqi male salaadii fajar dadku kasoo horeeya tii cisha waa kasoo horeeya tii maalina qorax ku eka duurkii casarkii waa kasoo horeeya muslimiintii baa u naxday waxaa la yihi mar haddaad masaajidkii ka fog tahay jamaaco inay ku dhaaftana aadan ogolayn lawistayayta ximaara adana maadamergadati tarkabuhu fi ramda maalinkii xaagubkaa iska fuuli habeenkiina qabowgaa iska fuuli lahay dameer gado markaasuu yidhi dameerna gadan maayo mana i cajabgelinayso in aqalkayga uu noqdo masaajidka qarkiisa inuu aqalkayga saasu dheeryahaan rabaa dameeraan soo raacana ma rabo kolka wadantaad leedahay waa nax waxaan doonayaa an yuktaba lii mamsaayo socodkayga ilaa bayti wa ilaa masjid sii socodkiiyo soo socodka tilaabahan qaadayo in la iqraaba doonaya warkii isagii asxaabta is yidhaahdeen rasuulkuu gaaray waxaa la hebel saasaan ula hadalay saasuuna noola hadlay markaasuu yihi waa siduu sheegay waa runtiis waxaa loo qorayaa sawaabka niman banuu shariifa la yidhaah yaa ka dursanaa masaajidka rasuulka markaasaa masaajidka rasuulka gaararkiisa mee la degi karo yay ka banaanaadeen inay soo guuraan oy meeshii soo degaan baa rasuulku maqlay kolkaasaa rasuulka yidhi waxaan maqlay waa soo guuraysaan waana soo dhawaanaysaan warrama qad aradnaa dalika ya rasuul allah waa ku tashanoo waa go-aansanay ya bani salam rasuulka yihi diyaarakum ilzamuu diyaarakum tuktab athaarukum diyaarakum tuktab athaarukum diyaarakum tuktab aahaarukum burki waa laydiin qorayaa lugaha iyo socodka ee waxaad yeelaysaan ha soo guurinow kolkaa wa bikulli khadwa tilaab kulligeedaad tamshiiha ku socota tilaabta ila salaa meesha masaajidka tukashada sadaqatun deeq wey wa tumiitu ladaa dhib inaad ka qaadid cani ariiqi jidka muslimka maraayana sadaqatun deeq wey kalimatuladaa maxay kulminaysaa kalimatu ladaa waxay kulminaysaa haddii waxa uu yahay qodaxa wax mudaya iyo qaruurad iyo dhagax wax uraya hadduu yahay lamidu ama wax uraya ama wax dhibayo ama wax muuqaal foolxun madow meesha ka muuqanayo kolkaa waxaasoo dhan jidka in laga qaado gidigaa sadaqay noqonaysa noqonaysaa watumiitu ladaa dhib zuulintii laga zuuliyo cani dariiqi jidkay muslimiinta maraysa sadaqa waataynu hore u tilmaanay laan kusoo baxday jidka oo jidka ku dadban oo qofkii maraba xagata qof bay xagatay nin bay xagatay maraayo markaasuu yidhi wallahi baadan muslim dambe dabaday xagani saas intuu doontay buu salka ka gooyey jannadaa la geeyey jannadaa la geeyey kolkaa diinta islaamka inay baradiyad iyo nadaafada cidal bu ugu horeysa meeshan diinta islaamka nadaafada qof walba ugu horeysa watumiitu ladaa cani dariiqi sadaqa inagana jidkaa xanuunsay ku tufayna qashinkii ku tooy mooskii ku ridaynaa maya ma banaana ka qaad baa lagu yihi ku tuur laguma dhihin ka qaad baa lagu yihi ku tuur laguma dhihin kolkaa jidka inaad wasaq ku tuurtaa maaha meelaha muxadadka ee wasakda loogu talagalay baad geynaysaa wasakdii sadaqayna soob baa lagu qoraya adigaa wasakda iskale kolka intaad qaadaad meelihii loogu talagelay geyso oo muslimka hadday u huri lahayd wasakdan iyo haddii lagu turunturoon lahaa lagu kufi lahaa iyo hadday mudi lahayd iyo hadday fool xumay kolkaad muslimka iyo dhibkaan kala qarisay sadaqaad leedahay kolkaa jidkii nadiifintiisa iyo hagaajintiisa acmaasha waaweyn ee saalixada ee diinta ku sugan bay ku jirtaa waa ka qowlkii rasuulka watumiitu inaad suulisid aladaa qurunka can iariiq jidka muslimka qaadayo inaad wixii dhib iyo quruna ka suulisidna sadaqatun deeqwe xadiidka waa darajo sare rawaahu waxaa wariyey albukhaariyu imaamu bukhaariya wa muslim ayaa wariyey waataynu niri inta haddii laga gaari waayo wayujziu min dalika waxaa la sheegay dhammaantii oo saddex boqol iyo lixdankii xibnood ee rabbi kugu abuuray shukrigoodii iyo sadaqadii laga rabay waxaa kaa gudaaya rakcataani yarkacuhumaa min adduxaa sababta waxa wey salaada la tukadaa camal lijamiici acdaa'i iljasadi bay noqonaysa jasadka oo dhan markaad rukuucaysay anaad uxarinaysay anaad sujuudaysay jirkaaga idaylkii baad dhaqdhaqaajisay xibinaan nuuxsan male fa idaa salla hadduu addoonka tukado faqad qaama wuxuu isu taagay kullu cudwin xibin la arko biwadiifati hawshiisii buu qabsaday kolkaa labadaa ragcadood oo duxada la tukadana waa kaa gudaysaa haddaad tafaruq ula timaado oo xasanaadkaaga uusan intaa ka yaraanin waa kasii fiican tahay rawaahu lbukhaariyu wa muslim wallahu aclam